iyo ixsaan ma keento afartaa shardi marka la helo qofkuna kadib uu zinaysto baa xaddu zinaa ku waajibaysaa waalcabdu waalamatu addoonkii ragga ahaa ee laboodka ahaa iyo addoontii dhadiga ahaydii xadduhumaa xaddoodu nisfu xaddi lxuri nin xor ah xaddii lagu dhufan lahaa nuskeed weeye oo qofka xorta ah jaldu miatin iyaga konton dheh wa taqriibu caaminna lix biloodoo masaafurisa dheh ilaahay subxaana watacaala waa kii haweenka oo addoommadu ka hadlaye fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab dadka xorta ah wixii waajibka kuwaee ciqaabka ahaa nuskiiba iyaga lagu leeyahay sanadna laba u qaybi boqolka jeedar iyo shaabugna laba u qaybi intaasaa laga doonayaa iyagana in lagu dhigo wa xukmu liwaai wa ityaani اlbahaa'imi ka xukmi الzina mualifku wuxuu wa xukmu liwaai in dabada looga laysaga tago xukunkeedu iyo wa ityaani اlbahaa'imi xoolo in wax laga daydoo loo tago xukunkeedu ka xukmi zinaa zinaday la mid tahay buu yihi mualifku raximahu اllahu tacaala halkan laba masalou kaga hadlay xukmu liwaai sida jamhuurta culimmadu ay qabaan weeye in liwaadka ka xukmi zina laga dhigo ixsaan haddii uu jirayna rajmi iyo dhagaxuu noqdo haddii uunan jirinna boqol shaabuug iyo sanad dhoofis dhoofin iyo masaafuriin ama xabsi loogu bedela uu noqdo wejka ay u ilxaaqiyeen ay sinadii liwaadka isku xukum uga dhigeen saddex arrimood bay ku soo ururiyeen fuqahada qaarkoodii marka koowaad waxay yidhaahdeen qur-aankan ka fahanay inay isku xukum yihiin zinada iyo liwaadku qur-aanka ilahi subxaana wa tacaala zinada wuxuu ku tilmaamay faaxisha oo addoommadii markii laga hadlayay aayadda hadda aynu soo marnay waxaana yidhi fain atayna bifaaxishatin zina hadday la yimaadaan facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab marka ilahi wuxuu yihi walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxishatan markii laga hadlayay liwaadkana faaxishaa lagu magacaabay oo wuxuu yihi luud qowmkiisi markuu la hadlayay ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum ama wa antum tubsiruun haddaba labadaba maadaama nusuusta qur-aanku faaxisho ay ku magacowday inay xukunkaa wadaagaan sidaasaan u garannay waxaygaan waxaa noo labeeya xadiid abi muusa alashcari laga wariyay radi allaahu canhu waardaahu oo uu leeyahay nabigaa yihi idaa ata rajulu rajula fahumaa zaaniyaani nin nin hadduu u tago wax ka daydo waa laba zaani weeye xadiidkaana bayhaqi baa soo saaray midda saddexaad waxay yidhaahdeen dabadu farjun maqsuudun lidaatihi bay yidhaahdeen maqsuudun bilistimtaaci waa meel loo qasta fawajaba an yakuuna ka farji اlmarati hadduu meel loo qastoo lagu shahwa guto yahay tii kalee dabiiciga ahayd xugunkooda siiyo raacay fuqaraa shaaficiyada laba qowloo kaley leeyihiino mid waxay leeyihiin liwaadku tacsiir mooyeen xukmu zinaa qaadan maayo qowl kaloo waxay leeyihiina wuxuu dooniba ha noqdee xukunkiisu in la dilo weeye wahada haadaa huwa saxiixu masalada ugu saxiixsaneed naska iyo daahirka nusuusta nabiga ka sugan waa qowlka uu yihi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luuطin faqtulu faacila wاlmafcuula bihi labadaba midka kore iyo midka hooseba dila ama ha noqdaan muxsan ama yaanay noqonin ama rag labaduba ha noqdaan ama qaar dumar ha noqdaan dumarka xaaskiisiiya ka reeb laakiin naag ajnabi ah bedelkii zinada ah. haddii ay liwaad ninkii sameeyaan fa huwa ka ityaani rajuli rajul nina wax ka dayday wey xukunkaa sida saxiixa ah ninkii daboola noqda ama daboolanimo wax ku raadiya khaniisnimada soomaalidu ay tihaahdo xaddiisa saxiixa ee naska ku asaxay sharcan sida madhabku qabamaha iyo jamhuurtu toona waa xadiidkaa sugan ee man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luuطin faqtuluu lfaacila wاlmafcuula bihi kan samaynaya iyo kan lagu samaynayaba hala dilo hala laayo waxaa lamid ah ityaanu lbahaa'im ka xukmi الzina qowl shaaficiyadu waxay leeyihiin ay leeyihiin maya waa tacziir keliya qowl kaloo waa la dilayaa ay yidhaahdeenna waa leeyihiin wahuwa صaxiixu laakiin bahaa-imta iyagu waxay u raaciyeen dilkiisu waa baabu tacsiid waxay u raaciyeen liwaadka kama liita bay yihaahdeen laakiin jamhuurta fuqahadu waxay u badan yihiin tacsiir keliya ka waajibi waxay yidhahdeen liannahu waxaan oo kaleeto wax dabciga saliimka a ah diida weeye saa darteed maba u baahna uma baahna in xuduud iyo zajri lagu sameeyo uma baahna masalad ityaanu lbahaa'im waa xiriir gogoleed iyo jimaac dhexmara aadamaha iyo xoolaha midkoodii faacil noqda iyo midkoodii mafcuul noqdaba fuqahaden waxau hahdaa adigu xoolaha nin xoolo wax ka dayday keliya taqaan laakiin fuqahadii xilligii quruun raabica waxay ka hadleen ilan caalamkan sidan u fasaxan oo kaleeta muslimiin aan ahayn baa daris lala erayada aan la yaabay waxaa ka mid ahaa fuqahaa lqarni raabic inay yihaahdaan falow makkanat imra'atun nafsahaa min xayawaanin fajaamaca hadday xayawaan naagi isu dhiibto oo uu u tago faka ityaani rajuli lbahiimata xukunkaasay qaadanaysaa hadda waayaha dambe idinku hal xayawaan baad maqashaano danaha galbeedyada markii la aado qolyo ay haysataa jirto reerahu ay oday ka yahoo nin ka yaha jiraan maqasheen idinku abcan ficlan wax badan baa ka jira oo isagoo xataa lagu xayaysiinayo inuu shaqooyin badan qabto inuu khaadim noqdo inuu wehel noqdo inuu ilmo baari oo amar qaato noqdo inuu oday sariireed noqdo isagoo lagu xayeysiinayo xataa ma aragna haddana sida naska waxay u deliishadeen culimmada tiri tacziir weeye aar ibnu cabaas laga wariyo min ra'yihi ahoo xasana oo uu leeya laysa cala aladii yaati lbahiimata xadun nin xof xoolaha u tegay xad lagama rabo waxay ku qiyaaseen in hadalkaa unan iska dhihine wax og yahay walaysa kadaalika saas maaha sida saxda ah ninka laftiisa iyo neefka xoolahaba in la khaarijiyo wey walidaalika ibnu cabaas baa waxaa ka sugan inuu yihi nabigaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluuha neef xoolaha ninkii u tagee lagu qabtaay isaga iyo iyadaba israaciya maxaa zinadii bini aadamka loogu dili waayey tan xoolahana loogu dili way ka akhlaaq xuntahay tani waxaa weeye shahwo abiici ah ka tanbadisaye ninka xooluhu ka baxsan waayeen dad bariir maayo wey idinku weli maidin soo ma waxaylaan maayaan dhowr bilood in laga joogo ba waxaan galay xaajad iyo garta nin lagu soo eedeeyey inuu sac kufsaday marka wax wax abiici oo dhici kara weyaa la yaabina har maayn lix bilood meelahaas baa laga joogaa xilligaan xaajada anigu galay halkan nairobi lagu galay marka wax wax abii wax dhici karoo bini aadam fal iyo tasaruf ka dhaca wey maadaama faliya tasaruf acdamo ka dhaca uu yahay muxuu yahay xukumkiisa sharciga markay qoladaa noo imanayeenba xukumka sharcigaa muxuu yahay bay lahaayeen de man calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluuha ibn cabaas waxaa la weydiiyey markuu xadiidkaa wariyey waxaa la yidhi ninka la garay maa shanu lbahiimati neefkan xoolahee makasta ah mukalafba ma ahane isaga maxaa loo dig wuxuu yihi maa samictu min rasuulilah ala sal slam fii dalika shay arrintaa nabigu soo wax ka yihi man maqal laakiin aniga waxaan u malayn buu yihi haddaan qiyaaso waxa saa loo yihi in nabigu uu nacay ala salaat salaam in la yihaahdo in lagu intifaaco ama la yihaahdo waata tii waxaa lagu sameeyey oo sheekada ay hadho waayo mar kastoo neefkii xoolaha la arkaba alla neefka waa ki oke ahaa kii hebel sheekadaa way noolaan marka sheekadaa in lasoo cafjaro lasoo xidho inuugu talagalaan umalayn buu yidhi marka faqtuluuhu waqtuluuhaa wey neefka xoolaha ama maakulu laxmi ha noqda haddii la qalana asaxiixu hilibkiisa in la cuno lama ogola ama xayawaanaadkaa la siin ama waa la gubi ama biyaha lagu dari waxayna soo gelaysaa qaacidadii maa yaxrumu min almakuulaati xayawaanka maxaa xaraam marka la yihaahdo qawaacidda guud waxaa ka mida maa umira biqatlihi wax kastoo sharcigu hala dila uu yihi hilibkiisu waa hadlo xoole iyo maal muntafaca maaha iyo maa naha sharcu can qatlihi ilan afar nooc weeyo <clears throat> wixii nasku gaar u sheegay iyo wixii cumuum soo galay wixii sharcigu reebay in la dilo iyo wixii sharcigu camray in la dilo afartaa nocba muxaramaadka xayawaanka aan banaanayn bay ka mid yihiin kani waxay soo gelaysaa marka maa amara sharci biqatlihi saa darteed haddii la yidhaahdo baalka wasaqa in la dila in la cuna hilibkiisinu xaaraan yahay maxaa u daliila xadiiulamri biqatlihi bay ku dhahayaan hala dilaa la yihi kan maxaa u daliila hala dilaa la yihi khamsun kulluhunna fawaasiqu shantuba xaaraan wayay ku leeyiin culimmadu maxaa yeelay maa umira biqatlihi bay soo gelayaan marka tanna maa umira biqatlihi ku dar marka hilibkeed inuu xaraan yahay waan la cuni karin waman waia ninkii u taga haweenaan xaaskiisa ahayn fii maa duuna alfarji iyo galmadii wax ka sokeeya buu sameeyey xusira waa la tacsiiri waxyaaba waxaa jira xiriir dad niyo naag ajnabiga ah dhex maray oo aan xiriirkii gogol iyo galma ahayn laakiin wax ka sokeeya ah intuu dooniba ha la ekaadee waa tacsiir ama dhunkasho ha noqoto ama istaataabasho ha noqoto ama isku ririgasho kale ha noqoto meeshay dooni baa kula gaartee intaa wixii ka dambeeya adigu garoo ninbaa haween u tegay baa lagu yihi fii maa duuna alfarji anagaa inaad istishkaalsataan baa laga yaabaayo mararka qaarkood waxyaaba badan inaad sii fajaastay ku geli ninku sidee buu ugu tegi karaa fii maa alfarji qaabab hadda jiraa jiroo badan oo xukunkooda maalin kasta nala weydiin jiray waxaa ka mida afku uga tegey waxaa ka mida alcukan waxaa la yidhaahdo fuqahada waxay ka hadlaan ninka haweentiisa hadduu uga taga fi lcukani alcukan ma taqaanaa meelaha laablaaban weeye ama xagal ha noqoto ama kilkilo ha noqoto waman ninkii u taga fii maa duuna alfarji uzira waa la tacsiirayaa ninkan waa la tacsiiri maxaa lagu tacsiiri ninka qaadiga ah u garan wixii qofkan oo kale idbin kara tacsiirtu canaan bay noqon kartaa tacsiirtu ganaax bay noqon kartaa tacsiirtu garaac bay noqon kartaa tacsiirtu xabsi iyo xiritaan bay noqon kartaa waxay yidhaahdeen ninka in la garaacay nin bay u sahlan tahay garaac iyo ganaax laakiin ay ugu daran tahay dad intii la yeero bal ninkan daya in la yidhaahdo ninkay saa u daran tahay dadkaa loogu yeeri waxa isaga dhiba ee uu mar dambe inuusan u noqonin geynayees aada isu ilaalin baa lagu samayn bageera loogu yeeri war ninkan gacanta farta ku wada fiiq haddii la yidhaahdo ninabtaa dankama laho isaga ganaaxa u daran ganaax dhaqaalo dusha laga saari ninba meesha u yar daran baa xariga lagaga yar dhoojo weeye tacsiirtu walaa yabluqu bitacsiiri ma gaarsiiyo adna alxuduudi xuduudda inta ugu yar ma gaarsiin karo xadna xaddu shaarib alkhamri baa ugu yaroo arbacuuna jaldatan afartan jeedal ah waxay u daliishadeen xadiid daciif oo nucmaan ibnu bashiir laga warinayo uu leeyahay qofkii xad gaarsiiya fii kayri xaddin waxaan ahayn fa huwa min almuctadiina xadiidkaasina ma sugna oo ma asixin oo xadiid sugan oo asaxay ama haabit ah maaha mar haddii uu daciif yahay laakiin booskiisa waxaa kaga filan nabig ala slam inuu yihi sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen laa yudrabu laa yujladu fowqa cashrati aswaaqin ilaa fii xaddin min xuduud illah toban jeedal ka badan laguma dhufan karo waxaan xad ilaahay ahayn laakiin baabulkhamri waxaan u tegi doonaa saxaabadii xilligii cumar iyo dadkii la joogay sideetan bay ka dhigeen walaa munkira fakaana kaana ijmaacan culimmadu waxay ku jamciyeen labadaa xaaladood xaddu waa laba tacsiirtu hadday tacsiirtu taabic lixaddin tahay qof xad laga fuliyey tacsiir loo raacinayo ilaa afartan baa la gaarsiin karaa bay yidhahdeen ka xaddi اkhamri haddii ay qofku uusan xadba lahayn laakiin tacsiir mujarada ay tahayna toban ulood ka badan laguma dhufan kara sida xadiidka abi burda ee saxiixaynku wariyeen laa yujdidu fowqa casharata aswaatin ilaa fii xaddin min xuduud illaahi ah sidaasa igula dhow in lagu fasiro oo lagu jamciyo walaa yabluqu bitacsiiri lama gaaro adna alxuduudi xuduudda inta ugu yar inuu la gaarsiiyo gaara lama ogola halkaasaan isaga daynaynaa saacaawa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaa soo gaarnay fasalka uu xadulqadafka ka hadlayo oo mualifku yihi faslun waidaa qadafa hayrahu bizinaa facalayhi xaddu lqadfi bihamaaniyati sharaa'id waidaa qadafa haddii uu ka hadal caya ku tuuro ku caayo hayrahu qof aan isaga ahayn bizinaa qof isaga aan ahayn buu zina ku sheegoo qofkaasi waa gogol dhaafay oo waa zinaystay buu ku yidhi fa calayhi waxaa ku waajiba xaddulqadfi xaddulqadaf baa waajib ku ah waase biamaaniyati sharaa'ida sideed shardi haddii la helo qofku qof marka uu zina ku sheego oo waad zinaysatay uu yidhaahdo erayada <clears throat> uu isticmaalay waxay u qaybiyaan saddex qaybood waxay yidhahdaan sariix iyo kinaaya iyo tacriid sariixu waa ereygan cayzina maahane wax kaloo lagu fasilo lahayn sida hadduu yidhahdo yaa zaani ama yaa zaaniya uu qof dumara ku yidhaahdo zaani baa tahay ama zaaniyad baa tahay uu ku yidhaahdo ereygaasi baabu xaddi lqadfi buu qaataayo waa erey sariixa ereyga hadduu si dadban u yidhaahdo laga fahmi karo laakiin si kalena loo fasiri karo ereygaasina waxaa la yidhaahdaa kinaaya bay yidhaahdaan sida nin nin caayaya ama xanaaqa ay isku dhaceen baa isagoo cay iyo wax lamida ka hadlaya ba wuxuu ku yihi yaa faajiru yaa khabiisu iyo waxyaabaha lamid ah qaybna waxay yidhahdaan waa tacriid iyo sarbeebo sarbaab sideedaba laysuma qabto tacsiir maahane xad go-an ma yeelato sida tusaale ahaan waxay yidhaahdaan nin baa nin la hadlayayoo waxa uu ku yidhi anigu xalaal baan ku dhashay nin bay nin isku xanaaqeen anigu xalaal baan ku dhashay buu yidhi aniga xalaal baan ku dhashay hadalkaa waxaa laga dareemi karaa adigu samatiid anu weligay xumo iyo gogoldhaaf ma samaynin qofku ereygiisa marka la ega isagaa iska hadlay hadduu xaalad caadi ah ku soo bixi lahaana wax xumaa ma xambaarsanaadeen hadduu qofku caadi isaga sheekaysanayaan ama uu caadi isaga waramayo de qofna xumaatiyo hadal ku godan ma noqdeen laakiin markii uu xanaaqu la xiriirsaday waxaa la dareemi karaa inuu hadalka meel ula dan leeyahay ama ereyga waxay dhahaan tacriirka waxaa ka mid a ah, hadduu yidhaahdo dadka qaar baan habeenkii fariisanin dadun baa habeenkii luqyada wareego meelo xunxun lagu sheegay hadalka waa sarbeeb sarbeebtuna tacsiir mooyeen xad ma laha sidiisaba walow uusan aseexinoo iska maal carbeed yahay qaarna ay xadiid ka dhigeen waxaa jiri jirta in la yidhahdo wa fi lmacaariidi manduuxatu min alkadibi been cad intaad sheegi lahayd ama hadal xun oo qallaacan oo qallabsan oo aad sheegi lahayd sarbeeb iyo hadalkoo la aga maro bay akhyaari weligeed soomaali haddaynu nahay lafteennu akhyaari weligeed hadal sarbeebah oo si u dadban bay wax isugu sheegi jirtay markay xaajadu wax la isu qabsado tahay intaan xasuusta suugaanta iyo dhaqanka soomaalida wax waxaa jiri jiray gogol iyo xaaluu ninka qabto hadduu si cad u qeexo laakiin marku uu sarbeebta maro ujeeddadiisana la fahmo isna aan waxba loo qaban sida ninkii reer gabadh qurux badan buu ka soo guursaday geel badanna uu ka bixiyey laakiin gabadhiibaa qof aada u fududoon macno lahayn ku noqotay maalinkii dambe habeenkii dambe baa seedigii oo waxdoona ku soo galbaday tii horena waa ka shallaysaya isagu xoole hore u bixiyey buuli farta qaniinsan yahay kuwo kalena caawa waa loo fadhiyaa goortii la casheynayey buu dhowr eray u tiriyeyo wuxuu yidhi baal goraya waa lagu ogaa inuu bidhaamaaye ana gabadhiina qurux baad ku ogeyd wey berbera maalintuu tegay waxaa bi'iyey miisaane bir kolay ku tahay shayga fudud beese lagu waaye boos waxaan jeclaada oo markaan baayacaan nacaye wada ba-an bani aadamkii midkaad waaye barataay buui wiilkiina goortii la casheeye la seexday buu habeennimo iska guuray tanawalaashaa bidacdaad ka ogeyd fudayd baa wax walba dhaafiya oo qiimo ma leh qofkaad barataba saaad moodayso wax fiican buu waxaan jirin kugu noqdaa ninka hadduu dhihi lahaa gabadhaan idinka soo guurseen naag xun oon maclo lahayn bay noqotay xaal iyo gogol baa qaban lahayd laakiin ereyga waa sarbeebayo sheekada baalgorayuu ka dhigay marka ninkani baalgorayu ereygiisu ka hadlayaa murtida dulucdeeduna meel bay u socotaa marka sarbeeltu la xukun maaha tacriidka la yidhaahda sidiisaba la xukun maaha cayda tooska ah iyo maagitaanka badheerka ee qayaxan lamid maaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood ereyga sarbeebta dadka qaar waa ku dhihi jiray markay soo degtay qowluhu tacaala wakuluu kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri salaada subax habeenkii iska cuna raashinka ilaa uu xarigga cadiya ka madow kala caddaadaan iftiinka maalintiia waxaa loo jeeday mugdiga habeenkii nin baa laba xarig mooday oo laba xarigoo madow iyo cad intuu qaatay uu barkinta hoos gashaday raashinkuu iska cunaa uu soo bixiyaa ilaa uu kala garto maalinkii dambuu nabigu yeehay ala salaatu nabigu u sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi innaka la cariidu lqafa nin qadaad weyn baa tahay inaad u qadaad iyo margiya waa qoortiisu weyn tahay baa tahay waxaabay doqonimu baa hadalka loo dadbayey waxaa kaloon soo maray baabu nikaax markaan soo maraynay haweenta ciddada ku jirta sarbeebta doon rabitaankaa waa la ogol yahay walaa junaaxa calaykum fii maa caradtum bihi min khidbati الnisaa'i ereyga cad lama ogola laakiin sarbeebtu waa la ogol yahayo maxaa ragku raba jiraa iyo dariiqaa laguu sugayaa baa muddada kula tirinay iyo dhib male waa kiliyi laakiin ereyga cad lama ogola taa waxaad ka garanaysaa sarbeebta iyo qayixiddu waa laba kala duwanoo nin waliba sida uu u yihaahdaa hadalka loodhamaat marka tacriidku hadday sarbeeb cay tahay in tacsiir lala aada maahane xad ma laha erayada saasoo kaleeta anu xalaal baan ku dhashay iyo ani xaaraan kuma dhalanin iyo waxay la mid tahay ani xaaraan layguma soo korinin iyo anigu hooyadii qof nadiifahon wareegin bay ahayd iyo aabbahay nin waxyaabaha loo qabsada ma ahayn iyo ana ereygu markii dhinaca loo akriyo hadalku sibuu u socdaa laakiin waa sarbeeb ereyada sarbeebtaa marka la xukum ma aha ereyada sariixa iyo kinaayada la xukum ma aha marka haddii uu erey sariixa ku yidhaahdana xadulqadaf wey hadduu eray kinaayo oo ujeeddada laga garanayo macnahan loo isticmaalo laakiin mid kale yeelan kara uu yahayna isagaa dib loo weydiino hadduu inkirana uu dhaaran markaasuu beri noqon haddii kalena xadulqadaf buu mudan tacriidka iyo sarbeebtuna waxa ugu badana yeelata tacsiir weeye laakiin qofkii markuu qof zina ku sheego oo waad zinaysatay uu yidhaahda horta waa dembi weyn oo wax sahlan ma aha kitaabka iyo sunnaduna waxay caddeeyeen inay kabaa'iru dunuub ka mid tahay qof muslim oo beri ah inaad zine iyo dembiyadaa xunxun ku sheegto ilahina subxana wa taala aayadda qur-aanka suuratumuur bilowgeeda wuxuu ku yidhi waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajriduuhum amaaniina jalda sideedan jeedal halagu dhufta kow walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan ifka inta uu ku nool yahayna markhaatikiisa ayaan la qaban wa ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwa faasiqiinta ee xuduudii rabbi jabiyeena kaa sugay nabiguna calayh salaatu wasalaam markuu laa ijtanibu sabca almuubiqaat baa waxa uu ku daray sabca almuubiqaat toddobada ummadda baabi'isa u xalaagta waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat dad dumara oon waxaan kaba warqabin oon kuba fikirin baddaana aan ku jirin inaad waxaa ku caydood ku sheegtahay kabaa'irta waaweyn ee lagu halaagsamee qofka adduunyadiisa aakhiradiisii uu wax badan ku waayay ka mid tahay marka qadiyadda ayaan lagu fududaanin qofka ereyga si fudud inaad isaga tiraahdo laakiin haddii ay dhacdo xadulqadaf baa kugu waajibi biamaaniyati sharaayia sideed shardi markii la helo alaaatu minhaa saddex ka midihii filqaadifi qofka wax caayay baa laga rabaa saddex shardi in laga helo saddexdaa mid kamida hadii la waayo tacsiir iyo waxoogay ganaax baabkiisa maahane xaddii lagama fulin kara huwa an yakuuna waa inuu yahay baaliqan qofkan gaara ilmuhu sabi hadduu yahay de waxba looma qoro caaqilan wax kala garanaya hadduuba majnuun waalan yahay de majaaninta afcaasha aqwaashoodu xukun ma laho waxba laguma saleeyo wa allaa yakuuna waa inaanu ahayn waalidan mid dhalay lilmaqduufi kan la caayay qofka wax caayay waa inuusan waalid ahayn waalidku ama aabba ha noqde ama hooyo ha noqdee haddiiba la yidhi intuu naftiisa gooyaan loo dilaynin inuu caayo way ka sahlantahay xadulqadaf oo sideetan jeedala loogu dhufan maayo ninkii intuu wixii uu dilay loo dili waaye la yihi maadaama laa yuqtalu waalidun biwaladihi wax wax dhalay ilmihiisii hadduu dila loo dili maayo taasaa looga qiyaasanayaabay bay yidhahdeen culimmadu waalidku ama rag ha noqdo aabbiya awowah ama dumar ha noqdo hooyi ayaya ah, midna looma axadulqadaf loogama ogo ilmahooda hadday hadalka ku yidhaahdaan innaga soomaalida waxaa iska sahlan ilmahaagii adoo wax ka sheegaya inaad amaadii isaga iyo isaga adiga ishabaarto ilmuhu rabaa inuu canaanto isagaana ishabaaraya ama ilmuhu u cadhaysan yahay isagii iyo ilmihiiba uu iscaayayaa cayda inaga husaysa qaybo ka mida halkane wuxuu leeyahy wacal iyo wacal ku dhalay ilmihiisii wacal buu ku yidhi wacalka dhalaysa waayo soo isaga maaha ilmihiina wuxuu ku sheegay waladu zine inuu yahay markaa hooyadii buu zaaniyad ku yidhi ogow isagiina wuxuu isku sheegay waladu zine inuu yahay oo hooyadii buu isna zaaniyadna ku sheegay manaa waa dhaqanka xun ee akhlaaq xumada buu ka mid yahay marna isagaaba ishabaara soomaali waxaa cadaabta ay tiraahdo waa habaar aabbaha la cadaab isagii waxmaada yeelina moogtahay adigii aabbaha ahaa baalla cadaabta ilaahay aabbaha cadaabo wey isaga maxaa ka galay aabbihii hadlay laftiisu haddii ilaahay weydiisanaya cadaab somaligu xanaaqi oo ku salaami maayo markuu aabbaha la cadaab yihahda haddaad tirahda aamiin maxaad aamiin iaa adaa ilaahay isu bariyey aniga mataadan kaaga roonaadaa marka waxyaabaha soomaalidu ilmaha ay ku canaantaan waxyaabaha qaarkood wax wanaagsan maaha qaarna way isku ammaanaanba hebel wacal wacal dhalay wey markay leeyihiin oo nin rageeday uga jeedaan macal wacal waladuzino wey isna waladuzino wey aabbihiina waladuzino ahaa meeshay ammaan ku noqotay wax la yaabla wey wa khamsatun shan shuruuda kamidana fi lmaqduufi qofka la caayay baa laga rabaa wahuwa an yakuuna musliman waa inuu yahay haddii aanu muslim ahayn dee nimaan muslim ahayn zinaba xaaraan kama aha sooma waad sinaysatayba caabku ma aha iyo waad wareegtaa hadda waktigan joognana dhaqankiiyo nolol maalmeedka intooda badan oga mid noqotay baaliqan waa inuu qaangaar yahay caaqilan oo caaqilah xuran oo xorah cafiifan oo qof dhowrsoon oo hadda ka hor waxa aan lagu qabanin waa inuu yahay intan waxay leeyihiin xaddulqadafka waxa loo waajibiyey waa qofkan cirdigiisa iyo sharaftiisa in la ilaaliyo oo wixii ceebaynaya oo ceeb ku reebaya laga ilaaliyo nin waalan ceebiba ma qabato ilmo caruuroo sabi ahna ceeb la sheegaa ma qabato addoonna ceebi ma qabato wax ka weynoo in laleeyahay baa taalla qof aan cafiif ahayn oo shalay sino lagu qabtayna dee tii shalay buuba ku jiraye ceebta u laabaniyo celli u badbaaday midna muxuu yahay qofkii shantaa shardi laga helay unbaa loo qabanayaa bay yidhaahdeen xornimadu ama cifadan u dambaysaay waa naska qur-aanka waaladiina yarmuuna almuxsanaati xadiidkuna almuxsanaati alghaafilaati islaamnimaduna waa nasoo almu'minaati iimaankana naska xadiidkaa ku daray haddaba islaamnimada cafifnimada qaar baa waxay yidhaahdeen way soo gelaysaa ixsaankay soo gelaysaayo lafdul ixsaan isticmaalka qur-aanka bimacna alcifana waa loo isticmaalaa qof dhowrsan bimacna alxoriyana waa loo isticmaalaayo waman lam yastatic minkum awla an yankixa almuxsanaati almu'minaati ninkaan muxsanaadka heli karin fa malakat aymaanukum halkaa xaraa'irta iyo dadka haweenka xorta in loo jeedaa la gartay mulaqa labadiisa macno waa loo isticmaali karaa haddaan kale iskala fogaansho weydi ka dhaxaynin cifadii iyo xoriyadii in badan baa talaasum ka dhaxeeya waxaa kutusayay yidhaahdeen suuratulmumtaxina baycatu nisaa ku jirta markay hinda binti cutba soo islaamaysay ee nabiga baycadii aayaddii lagu dul akhriyay walaa yazniina intay la yaabtay bay waxay tihi awatasni lxora ma naag xor aa zinaysani halkaa waxaa ka muuqatay yidhaahdeen addoommadaa lagu yaqiinay addoommadu aada cifad iyo dhowrsoonaanta olama xiriiri jirin waana iska abiiciyo qofka mujtamacu hadday liidaan waxyaabaha xun kama xishoodo mujtamacu hadduu wada liido waxa xun marka dambe kama xishoodo saasay ahaan jireen masaladan waxaa lamid ah cinda shaaficiya ee jamhuurta fuqahada qofka zani inaad ku tiraahdo qofka inaad khaniis ku tiraahdaa lamida ah. maadaama jamhuurtu liwaadka xukumkiis iyo khaniisnimadu xukmu zina ay yidhaahdeen qofkii ku sheegana qof qof zina ku sheegay ayuu la mid yahay bay fuqahada jamhuurtoodu shaaficiyada ka mid tahay ay qabaano arintaas bay iyagu leeyihiin intaa haddaba xadulqadafkii qofkii wayujladu lxuru ninkii xorta ahaa waxaa la shaabugayaa oo lala dhacayaa amaaniina sideetan axkaamta ka dhalanaysa xadul qadafka markay timaado midna waa cuqubada qofka qaadiifka ee ah ay lagu samaynayo midna waa axkaam kale oo iyadana fisqi iyo shahaadadiisoon la aqbalin ka dhalanaysa laakiin waa haddii aanu dib ka toobadkelin usan fiicnaanin marka qofkii xurta ahaa qur-aanka weeyo fajliduuhum thamaaniina jaldatan sideetan jeedal inaad ku dhufataan baa laydinka rabaa waalcabdu addoonkuna arbaciina afartan wey fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabidii umbaa looga qiyaastoo ciqaabkoodii nus looga dhigay addoommadii wayasqut waa dhacaa xaddu lqadfi xaddii caytanka qofkii caytamay xaddu way ka dhacdaa bialaaati ashyaaa saddex midkood iqaamatu lbayinati markhaati inuu keeno uu soo caddeeyo waayo ilaahay baa wuxuu yidhi uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa aan afar markhaatiya inuu qofkan zinaystay keenin oon caddaynin afartii markhaati hadday keenaan hadalkoodiina run buu noqon qofkiina xad baa laga fulin oo saddex markhaati hadduu keenana isaga iyo saddexdaba waa la shaabuugi waa la garaaci waayo mar hadduu nisaabkii dhammaystirmi waayey islabadan saddexdan kalena ay dhaheen inuu zinaystay waan markhaati ka nahay afarna ay noqon waayeen saddexdan la keenay iyo kii caytamay intaba way caytameen saa darteed cirdiga sharafta qofka muslimka ah sida loo adkaynaya inaan lagu fududaanin baa lagu tusayaa innagase waan ku shaacabnaa hadda sheekada fadhigaba ninbaa wuxuu yidhi cashiradii iyo dacwadii haddaan cusba riyaa oo shirkil asqara lagu darin waa la wadi laayahay majaalistii sheekadana haddaan xan lagu macaanayni waa la wadi laayahay buuri sheekadu fadhiga markii la sheekaysanahaa saawaha fadhigu dirkamaba kala socoto ilaa marba qof la saaraadoo la qaniinoo la tuujiyo manaa xirfadii qofka muslimka waa arrin dhib badan oo khatarteeda u leh inaan sheekadu kuwa bixin inaad marba qof qaninto innaga cirdigii muslimka wuxuu iska noqday marka wax lagu shaacabo la ysaga sheekaysto waxoogay la qoslo fadhiga iyo waktiga laysku dhaafiyuu noqday shariicaduna nin mar nin arrin sheegay oo saddex markhaati keenay baa afartoodiiba la shaabuugay sababtoo halkii qofe afraad baa ka dhinnaa intabana caybay qof ku tahay maadaama uu caayey oo qofka ay caayeen iyagana in la ciqaabo wey ta labaadii aw cafu lmaqduufi ama qofkii la caayey baa iska cafiyey waa cirdigiisiiyo xaqiisiiyo marka horena waa cafii karaa isagoo markhaati loo waayena wuu cafii karaa aw ilicaanu ama in la licaantamo fii xaqi zawjati ninkii iyo haweentiisa baabu licaana kitaabu nikaax baynu kusoo soo maray intaasina xadulqadaf baynu kaga baxnay faslun waman shariba ninkii caba khamran maandooriye aw sharaaban cabitaanun muskiran maanka bedelayo qofka waalaya yuxaddu waxaa la xadaay oo la jeedlaa arbaciina afartan wayajuusu waxaa bannaan an yabluga bihi inuu gaarsiiyo thamaaniina sideetan calaa wajhi tacsiiri tacsiir ahaan uu gaarsiiyo baabaa bannaan khamriga ama wax kasta oo maandooriyihii waxyaabaha usuusha sharcigu xaaraantinimeeyey ka mid tahay zinada haddii nasabkii iyo nasrigii loo xaaraantinimeeye lagu ilaalinayo cuquubadaa loo jideeyey oo xaddul cirdigii iyo sharaftii qofka lagu ilaalinayo tanna waxaa lagu ilaalinayaa waxa aadamuhu ay xayawaanka kaga soocan yihiin xayawaankii aadamaha caqligaa u dhaxeeya caqliga way waxaa takaaliifta iyo waajibaadka sharcigaa kuu fuuleen waxaa addoommadiisa iyo khalqigiisa ilaahay kugu sakhiree kugu karaameeya asaaskaana caqligii iyo galashada weeye walaqad karamnaa banii aadama la yidhi intaasoo addoommadiisii oo dhir lahoo xayawaan luu kuu hogaamiyey rabbi subxaana wa tacaala saa darteed insaanku takaaliifta sharciga saaran qiimaynta la qiimeeyey muhimada cibaadada iyo takliifta ee lagu aaminay caqliga ah baa asaas u ah walidaalika intuu sabiga yahayna axkaam takliifa ma saara hadduu isagoo weyn waashoo caqligiisii fasaadana isagana takaaliifta iyo waajibaadku wayba ka dhacan mar hadday saas tahay caqligii in lagu xadgudbo lama ogola qofkii ku xadgudba waxyaabaha laga xaaraantinimeeyey sameeyana in la ciqaabo oo la garaaco buu astaahila saa darteed waman shariba qofkii caba khamran khamri caba aw sharaaban cabitaan oo muskiran maskaxda badaloo maanduuriyaa sharciguna wax kastoo maanduuriya ah khamri la yidhaahdaaye yuxaddu arbaciina nabigeena calayh salaatu salaam waxaa ka sugan sida imaam muslim ka wariya min xadiidi jaabirin radia allahu canhu ardaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi kullu muskirin xaraamun wax kastoo maandooriyaa waa xaaraan waxaa kaloo ka sugan inuu yihi kullu muskirin khamrun min xadiidi cumar oo imaamu muslim isaguna wariyey kullu muskirin khamrun maandooriye kastaba khamri baa la yidhaahdaa walidaalika cumar markii maa huwa alkhamru la weydiiyey wa kiila alkhamru maa khamara alcaqla khamara asalkeedu waxa la daday wey saas darteed markii waxyaabaha cajiinkaa la sameeyo waa la daboolaa markaasaa khamiira baa la yidhahdaa marada madaxa lagu daday dumarku madaxa saartaanna alkhimaaru baa la yidhaahdaa madax hagoog iyo madax dad laa yaqbalu llaahu salaata mraatin salaata xaaidin ilaa bikhimaari madaxeeda inay dada maahane waa kii nabigu ala salatu asalaam walidaalika khamara wuu daboolay wey caqligii ilayskii iyo iftiinku wax ku kala garanayay wax daboolo oo maankiisii bedela haddaad cunto ama ha la ruugo ama ha la cabo ama ha la dhuuqo sida sigaarka oo kaleetiyo ama irbad ahaan sida xashiishada noocyadeeda qaar ha la ysugu duree waxaasoo dhan baa khamri fii curfi sharci la yidhaahdaa waagaa wax sharaaboo la cabay ahayd laakiin hadda waman shariba khamran aw sharaaban muskiran xilligaasunbaa maandooriyuhu wuxuu ahaan jiray wax la cabo laakiin hadda haddii la rugo isku mid wey caqliga inuu bedela kullu muskirin khamrun maandooriye kasta khamri wey wاlkhamru maa khaamara اcaqla caqliga waxa daboola weeye intaa waxay ku tusi khamri baa la yidhaahdaa maandooriyaha oo dhan maandooriyaha dhanna xaraam wey shareecadeennuna in badan bay xaaraantinimaysayo iyada taxriimkeedu waaba ka sii weyn yahay taxriimka xataa xadulqadafka waa ka sii weyn yahay walidaalika nabig ala waa ka lucinat lucina fi lkhamri cashara toban qof baa khamro darteed iyo maandooriya dartii lacnadii ugu soo degtay ka sameeyey ka loo sameeyey ka iibsaday ka loo iibiyey ama gatay gaadiidka qaaday ninka ku qaaday ka loo qaaday meesha la dhigay inta wada malcunin wey lacnad baa kusoo wada degaysa waxaa lacnadda sita caqligiina baabi'inaya aadamuhu maanta qayray afka ku wada dhufteen maandooriyaha lala dagaalamooy iyagii baa qaybinaya oo qawaaniintoodii banaynaysaa haddana ha lala dagaalamay leeyihiin adugu labadaa isugee marka haddaba qofkii arintaa lagu helo cuquubadiisu waa laba qaybood cuquubo ukhrawi ah oo diintiisi iyo iimaankiisi iyo aakhiradiisa taabanaysa oo nabigu calaih salaam uuba yiriba qofka hadduu noloshiisa nolol maalmeedkiisa maandooriye ka dhigto laa yadkhulu ljannata mudminu khamrin nin khamri iyo maandooriyaha caadaystay oo joogtaystay janno maba galaba ninkii maandooriye cunaa nabig ala slam wuxuu yidhi ninkii maandooriye cunaayey lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman afartan maalmood salaadiisa ilaahay ma aqbalo adoo tukanayaa dogow ado haddaba qaadka intaad soo tufto salaad baa tukandhe marka waa loo cabsadaa ninkii sagoo muqayala dhinta mudminu lkhamri jannada ma gala inuu noqdo baa aad loogu baqaa salaad nin nin daroogaysanoo soo qayilay uu tukadayna waajib hadduu ka dhaca xaataa salaan ajir ilaahi agtiisaloo la aqbala ma noqdo arbaciina yowman afartan maalmood maanta haddaad cunto afartan maalmoodoo soo socota laga aqbali maayo ilaa towba nasuuxanu la yimaada maahane taasi waa cuquubada diineeda iyo aakhiriya wixii sugaya wey adduunka sow ma aha ninka lagu soo qabtaay yuxaddu arbaciina afartan baa lagu dhufanayaa nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yii xilligiisii xadiidka anas bn maalikee muslim iyo kayrkii wariyeen nin khamri cabay baa loo keenay markaasuu wuxuu afartan labaatan nin baa mid walba kabihii iyo ulihii la haystay baa labalabo loogu dhuftay afartameeyaa qiyaastii ku dhacday oo magaca haddana waxaan khamri loo aqoonin oo magac kale loo yaqaanana layashrabanna naasu min ummati alkhamra yusamuunahaa bikayri ismiha magacyo kale uu bixin doonaa buu nabigu hor yiri sal slaam dad baa magacyo kale intay u bixiyaan bayba halkaa maandooriyaha bay cabbi doonaan biyihii kululaa iyo baashii madoobeyd noo keeniyo quutu noo keeniyo waxooga midaan see kicin jireen dhaxankiciyadii noo keeniyo adi magacaa ku magacow nabigana cabitaano badan baa la weydiin jiray xabanu isticmaalo hal su-aal buu weydiin jiray wuxuu dhihi jiray amuskirun hu dadka maskaxda ma bedelayaan haddii haa la yihahdo waa xaaraan buu dhihi jiray haddii maya la yidhahdana iska cab buu dhihi jiray haddaba qaacidada maandooriyenimada baa asaas u ah anu haddii wixii maandooriyaha ahaa aanan aada uga dhargin ka waran laakiin waxaawey qajaaj jag yar haddaan ka siiya ka waran nabiga alay sla hore uga hadlay wuxuu yidhi maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraamu waxa markaad badsata aad ku waalanayso intiisa yarna xaaraan wey ka bashada lama ogola haddii laba litir iyo saddex litir markaad cabtuun aad waalanayso afka inaad gelisood ka badta lama ogola maa askara kaiiruhu faqaliilhu xaraam saa darteenu marduuf cuni maaye hal midjin baan cuniyo laba saddex uloodun baan soo qaataa iyo isku mid weeye ninkii marduuf dhan cuna iyo ninkii labaa laba ulood soo qaatay oo qaada isku wada mid weeyo faqaliilhu xaraamun intaba isku dar nabigana cala salaam wuxuu yidhi ina allaha xarama alkhamra wa tamanaha khamrada waa xaaraantinimeeyey lacagta laga shaqeeyana xaaraan wey haddii dhar lagu gato haddii guri lagu dhiso haddii gawaari laga sameeyo haddii ganacsi lagu galo haddii dhar laga gato intaba xaaraan wey in allaha xarama alkhamra wa amanahaa wa xarama alkalba khinziira wa amana doofaarka iyo eyga iyo lacagtoodana xaaraan wey khamrada iyo lacagta laga shaqeeya maandooriyuna xaaraan wey idinku qaad ka ganacsado guryo ka samaysta haddii aad doonaysaan wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa bihi inuu la gaaro amaaniina sideean jeedal calaa wajhi tacsiiri waana arrin saxaabadu ay sameeyeeno xilligii cumar radi allahu canhu wa ardaahu la sameeyey akhafu xuduudna amaaniina maadaama ahayd cabdiraxmaan ibni cawf waa ninkii talada bixiyey oo sideetan gaarsi yidhi amaa atarka cali radi allahu canhu wa ardaahu laleeyahay cumar baa loo yimid nin la soo diroo khaalid ibnu weliid uu soo diray baa u yimid cumar oo masjidkii madiina dhex fadhiya oo cumaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo cali ibni abi aalib iyo ay fadhiyaan uu yimid bay riwaayadka qaarkood sheegeen markaasuu wuxuu hi yaa amiira almu'miniina khaalid baa i soo diray wuxuuna kuu soo diray warqadan uu ku leeyahay dadku khamrigii way fududaysteen afartankii uloodee lagu dhufanayeyna dheg way u dhigila yihiin arrintaa inaad wax naga soo tiraahdaan doonaynaa markaasuu yihi wakaashe culimmadii saxaabada waa kuwan fadhiye iyagaba weydii buu yidhi cali baa hadlo wuxuu yidhi ninku hadduu cabo uu isku dhex yaacaa markuu isku dhex yaacana uu caytamaa ninka caytamana waa xadulqadaf iyo iftiro weeye siddeetan baa lagu dhuftaa in siddeetankii loo dhammaystira ela quman kolaba uu caytami nin waashe markaasuu waxay yidhahdeen wuxuu yihi cumar baa wuxuu yidhi waa asiibay ninkaasi hadal xikmaduu kugula hadlay ordoo sidaa yeel khaalid baa siddeetan ka dhigay cumarna siddeetan buu ka dhigay aarkaasi walow uu dacfi ku jiro duruqdiisu laakiin taxsiin waa ixtimaali karaa laakiin xadda sharcigii afartan wey inta kalena tacsiir wey waxaad ku garan cumar siddeetan buu ka dhigay cumaanna siddeetankii buu ku waday iyadoo xilligii cumaan la joogo baa waxaa la keenay nin guddoomiye gobo ahaa ama guddoomiye magaalo ahaa oo waliid ibnu cuqba la dhihi jiray baa bahashii cabbay salaada ninka meesha gobolka madaxda ka ah waa salaadaha shantaa dadka tukin jiray masaajidda waaweyn salaaddii subax buu tukiyey oo laba ragcadood buu tukiyey markaasuu intu soo fiiriyo maydinku daraa asiidukum war maxaa idinku daraa uhi salaadii markaasa waxay yidhaahdeen qaar baa la hadla waxay yidhaahdeen haddayba inta hore ka badan tahay maa zilnaa macaka fii ziyaada int adub waxaad u haysataa laba keli na tukisa hadda misaad ka badanna tukisay warkiibaa cusmaan u yimid waa loo yeeray dad buu weydiiyey cusmaan ka warran buu yidhi ninkan ma ku aragteen idinku markaasuu ninbaa wuxuu yidhi taabiciintii ka mid aha cusmaan uu weydiiyey anuu isagoo cabayaan arkay buui nin kalena wuxuu yidhi isagoo cabaya ma arage isagoo bahashi mantagayaan arkay buui khamri mantagaya markaasu inahu lam y lam yataqayaha xataa sharibahaa isagoon cabin ma mantageene mantagan cabitaan baa ku horreeyey buui iskama gelin bahasho caloosha calooshana kuma dhex dhalanin markaasuu wuxuu yidhi hala jeedlo cali buu yidhi jeedal cali markuu jeedal yidhi calina nin buu ku yidhi wiil buu u diro jadar buuyihi ka garac wiilkiibaa alla hadloo yidhi walli xaaraha manta wallaa qaaraha madaxtinimadan raggii waxaa eh, dhaqaalaheeda cuni jiray gacantoo ku xanuuntay iyaga u dir buu yihi ha garaace nin kale u diro afartan markuu marayo bas jooji afartankii buu kaga joojiyey xilligiisiina wuxuu yihi cali radi allahu canhu wa ardaahu cumar abubakar afartan buu jeedlay nabigana afartan buu ku dhuftay cumarna sideetan buu ku dhuftay intaba waa sunno wanaagsan afartankaan laakiin ka jeclahay oo nabigii abubakar laga hayaa sala allahu alayhi wasalam radia allahu canhu marka labadaba tacsiiran baa loogu dari karaa xad waa loo samayn karaa intaas haddaba qofkii sideetankaa in looga dhigaay waa ijmaacu saxaaba oo way bannaan tahay wax dhiba male laakiin afartan baa tacsiira wayajibu waxaa waajiba calayhi qofkii ay khamriga cabay wayajibu waa waajibaa xadkaas calayhi cala shaaribi qofkii cabay bixaddi amrayni laba midkood bilbayinati caddayn in loo helo aw ama isaga uu qirto bayinadu waxay uga jeedaan shaaficiyadu markhaati fuqahada intooda badanna waxay uga jeedaan bilbayinati caddayn caddayntu waxaan markhaati mu noqon karaa isagu hadduu qirtana waa la gartay haddii usan qiranin oo laba markhaati loo helay inuu cabayna waa la gartay walaa yuxaddu lama xado bilqayi mantag iyo walistinkaahi inay ka soo urtay khamrigii sidan waa madhabka shaaficiyada waxay dhaheen qof khamri mantagay iyo khamri baa ka soo urtay shaaficiyada iyo xanaabilada riwaayaadkooda qaarkood iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waxaan saa u leenahay lixtimaali in la qasbay baa laga yaabaa taasina waa qowl daciifa ah wey ijmaacu asaxaaba waxaa weeye qofku hadday ka soo urto ama uu khamri mantago inuu cabay baa la xaqiijiyo oo bayinatu caddayn waa ku filan tahaye waa la xadayaa saxaabada ijmaaceeda waxaa ka mid ah inay ka sugan tahay cumar iyo cumaan labaduba sidaa inay yeeli jireen calaa maxdari min asaxaabati oo jooga ama haddii qisada cumar bisanadin saxiixin imaamu maalik baa fii muwaaihi ku wariyey bukhaarina wuxuu saxiixiisa ku sheegay iyadoo mucallaqan majzuuman ah buu saxiixiisa ku sheegay wuxuu leeyahay cumar radi allahu canhu wa wuxuu ihi inii wajadtu min fulaani nin cubaydilaahi la yihahdu ahaa riixa sharaabin waxyaabihii khamridii urteedii baa iiga soo urtay fazacama annahu shariba ilaa markaan weydiinay nooc ilaa la yidhahdaan cabay buu yihi fain kaana yuskiru jaladtuhu dadkaan waraysanee nooca hadduu maandooriyo yahay jadalkii iyo xaddii baan ka gadexinayaa markuu haraystay baa loo sheegay waxaa layihi waa lagu waashaa fajaladahu cumarulxadda taamman afartankiibuu u dhammaystiray way ka soo urtay cumaanna waa kii inahu lam yataqayaha xataa sharibahaa waakiilahaa sidoo kale cumar waxaa ka soo aroortay isagana ibn abi shaybiya keyrka ay ka warinayaan nin la yihahda cataa ibni salima wuxuu leeyahay cumar baa nin iga weydiiyey anigoo arkaanoo ina arka isagoo cabaya ra'aytahu yashrabuhaa isagoo cabaya adu ma aragtay buu yihi markaasaa waxaan ihi buhi lam arahu anuu ma arag yashrabuhaa isagoo cabaya walaakin raaytahu ra'aytuhu yataqayauha isagoo mantagaya arkay khamri mantagaya markaasuu wuxuu yihi buu yihi cumar radia allaahu canhu ninkani waa xaddaan ka oofinayaa waa uu soo qabtay oo waa shaabugay marka cahdiga saxaabada iyo curfigu wuxuu ahaa qofkani wixii cabeen ee ku caddahay isagoo waalan baa la arkay oo dhacdhacaya asiidu kumtii waliid ibnu cuqba oo kaleeta leh xaddii qofka waa laga ogayaa mar haddii isagoo ku waashay la arko haddii ay dhici karta inuu si kale u dhacday xadda waxaa la oofiyaa markuu miyirsadee isagu ha yidhaahda waa la iqasbay karay tahay ama qaraa-in daahira oo dadka cid ku qasbaysay oo la ogaayey ha jirto laakiin waxa qaraa-ina iyadoo jirin khamrigii uu mantagay wuu soo cabay halkaa waxaad ka garatay cumar wuxuu leeyahay way iiga soo urtay marka khamrigu qabla islaam bay yaqiineen oo intaan islaamka qaybtiisii horena xaraam maahayn khamrigu laakiin mararka qaarkood waxaan maxaa ku baraydu waxyaabaa qaarkood waan aqaana haddaad tidhaahdo sidaad ku baratay way timaada ibn cabdilbar kitaabkiisa alajwa muskita wuxuu ka sheekeeyey mucaawiya wuxuu yihi ninkii rag dad iska maaga ee dadka faduuliya sidaa unbaa abaalkiisa ah waa qadeed mucaawiya ku dhacda bay ahayd nin baa u yimid wuu gebiyey marka gabaygiibuu khamriga aad ugu tilmaamay qaybaheedii iyo noocyadeedii iyo waxay ku kala duwan tahay mucaawiya intuu la yaabay wuxuu kuri niyo waan kaa shakiyey maxaad iga shakiday uli wuxuu saa u kala taqaanaan arakayo u kala tilmaamayso inaad cabtaanka ag kaaga shakiyey buui markaasuu wallaahi aniga laftayda mucaawiyo waan kaa shakiyey buui maxaa dhacay tilmaantayda saad u kala garataa arkayo laftaada inaad kabataan u malay buui baasha baasha laftaadu kama fogid buui mucaawiya waa aamusay intuu qoslay wuxuu yidhi ninkii ragga isku daandaansada sidaa unba abaalkiia ah maalinka iyo maalin kale ay ku dhacday bay yidhaahdaano nin baa intuu soo fadhiistay buu qaab u fadhiistay mucaawiye hortiisa mucaawiya wuxuu yidhi wainaka la tajlisu juluusa albaqaaya sida naagaha xunxune dhilooyinkaad u fadhiisatay buui ninkii wuxuu yidhi wainaka la caalimu bijuluusihin oo fadhigooda waa taqaano mi adigana fadhigooda maxaa ku baray mucaawiya sida dhilooyinka u fadhiistaad maxaa ku baray buui marka ninkii wuxuu yidhaahdaa waa duraf badan bay leedahayo waxaa alajubatu lmuskita baa laydhaha ragga jawaaba intay hadal bilaabeen jawaabtii la siiyey juuq damba soo celin waayey hadalkii ku xirmay <coughs> marka tanba hadda munaasabadeena leh fasalkani waxa uu ku saabsan yahay fii xukmi saariqi ama fii qaci yadi saariqi ninka saariqa gacantiisa in la gooyo sariqadiiyo tuugaduna waa arrin aada u foolxuno ilaahina subxaana wa tacaala uu xaaraantinimeeyey nabiganana calayhi salaatu wasalaam qiimo daraduu qofkii qiimaha badnaa isdhigay dartii uu lacnaday wey haddaba qofku haddii uu waxado wa tuqtacu waa la gooyaa yadu saariqi ninka tuugga gacantiisa waa la gooyaa bialaaثati sharaa'ida saddex shardi baa lagu gooyaa an yakuuna inuu yahay baaliqan qaangaaro sabigu xukun ma laha caaqilan oo wax kala garanayo majnuun waalan waxba looma qabto wa an yasriqa waa inuu xadaa nisaaban qadarkii ay sariqada lagu goyn jiray waa inuu xadaa qiimatuhu qiimihiisu rubucu diinaarin diinaar rubicii uu yahay min xirzi milihi iyaga oo kale goobta lagu xifdiyo inuu ka xado weeye laa milka lahu aanu milkiisa u ku lahaynoo xoolo kuwiisana aan ahayn laa milka lahu usan ku lahayn fiihi fi lmaali xoolo kuwiisa ama uu shirkad ku yahay aan ahayn walaa shubhata mulkin walaa shubhata shubhana aynan jirin aanu wax ku leeyahay mugdi ah fii maali lmasruuqi minhu qofka xoolaha laga xaday intaa shuruudaa markii la helo baa qofka gacantiisa la goynayaa waxaad ogtihiin qofka muslimkaa ah diyaadkii iyo magihii waxaan ku soo marnay gacantiisu konton neef oo geel ay u dhigantaa haddii xilligaa la qiimeeyeyna waxay lahaayeen kun diinaar kun diinaar haddii la yidhaahdana shan boqoloo diinaar oo dahab ay u dhigantaa lacagtay gacantii intaa u dhigmaysay haddiise iyadu saqajaannimo bilowdo oy musuq maasuqiyo wax isdabamaris bilowdo oo maalin iyo habeenba laga fadhin waayo rubucu diinaar baa loo gooyaa shan boqoloo diinaar buu ahaa magteedu wax hal diinaar ka yarna waa loo gooyey oo xataa nus diinaar aan dhannayn oo rubucu diinaara diinaarkii afar marka loo dhigo mid baa loo gooyey qiimaheeduna shan boqol buu ahaa arrintaas iyo sariqada hadda gacanta la goynaya waxshiyad weeye iyo xilliga ruuxda casriga lama socon karta iyo waxa la midka ahi wax hadda bilowda mehe war hore waaye walidaalika waxaa mashaahiirta ka mida eraygii waagii hore erayadan oo kale yidhi in la dhihi jiray abulcala almucari abucala almucari wuxuu ahaa nin isagoo lix jir meelahaasa buu indhabeelay nin gabay aada u gabay badanna waa ahaa markii dambena diinta iyo nabinimada iyo waxyiga iyo waxaasoo dhanba wuu ka shakisanaa islaannimiyo odaytinimo ku gaboobayna wuu sheegan jiray gabayo badan buu leeyahayo uu diinta inuu ka shakisan yahay iyo rasaa'ilki saalaadka inuu ka shakisan yahay iyo waxaan diimahan la sheegayaba inay waxaan jirin yihiin gabayo uu ku tiriyey buu leeyahay dhowr tusaale haddaan ka soo qaado mar wuxuu ka hadlay nebi aadam waxaa ka mid a ah yihahdeen gabayadiisii idaa maa dakarnaa aadama wa ficaalahu wa taswiijahu bintayhi libnayhi fi lkhana calimnaa biana alkhalqa min nasli faajirin wa ana jamiica alkhalqi min cunsuri zina nin kastaa yii wy wuxuu le haddaan aadan xasuusaan ka sheekayno iyo sida uu samayn jiray iyo wiilashiisa iyo gabdhihiisa inuu isu guurin jiray si qaabdaraa waxaan ogaanaynaa bisidaba dadku meel xun bay ka farcameenoo asalkooduba zine iyo wacalli bay ka jeedaan ku ninka warkaa hore uu yii wey nin qudaadii kamida ah muslimiintu abu maxamed xasan la yihahda alyamiin baa u jawaabo wuxuu lacamri amaa fiika falqowlu saadiqun watakdibu fi lbaaqiina man shata aw dana kadalika iqraaru lfataa laazimun lahu wa gayrihi laqun kadaa jaa sharcuna wuxuu yihi nin yaro amaa adiga inay ugu cad tahay waa run laakiin dadka kale in dhow iyo in dheerba waad ku been abuuratay maxaa yeelay qofku hadduu wax qirto waa loo qabta hadnaadaa isu qiray dad kale wax hadduu ku qirana sharcigeennu dadka kale looma qabto marka zinaa laga soo jeedaa aduu aad isku qirtay horta adigu gacal baa ka soo jeeda oo adaa qirtayba dadka kale laakiin sharcigeennu qof qof hadal uu yidhi looma qabto oo saasuu yeelay la yidhaahdo looma qabto waxaa ka mid a erayada uu leeyahay inuu diimahoo dhan ka shakisan ku tilmaamayo hafat ilxaniifatu wاnasaaraa mahtadad wamajuusu xaarat wاlyahuudu mudalala inaani ahlu اlardi duu caqli bilaa diinin waaakhara dayinu laa caqla lah wuxuu leeyahay xanafiyada diinta islaamkii way warwareegeysatay nasaarana ma hanuunin majuus dabcaabud waa wareeray yuhuudna waa dhuntay dadka dhulka jooga laba wey qof caqli lahoon diin lahayn iyo qof diin lahoon caqli lahayn baa loo qaybsamay dadku labadaa mooye nin diin lahoon caqliba lahayn iyo nin caqli lahoon diin lahayn ninbaa u jawaabay wuxuu yidhi addiinu aakhiduhu wa taarikuhu lam yakfa rushduhumaa wagayuhumaa diin nin qaata iyo nin ka tegey hanuun iyo baadi ma qarsoona inaani ahlulardi qulta waxaa tihi diin dhulka dadka jooga waa labo faqul yaa shaykha suuin anta ayuhumaa niyahu shakiyaho xun aduu labadaa kee tahay horta iscadee u yiri marka qofka caqliga lahayn diin ba haysan baa tahay mise nin diin loon caqliba lahayn baa tahay kaa tahay horta adigu niyahu xun eh, liitaay ardaalka adigu noo cadde mar waxaa ka mida waxyaabaha uu yidhi waxaa ka mida diinun wa kufrun wa anbaau tuqaalu wa furqaanun yanusu wa tawraatu wa injiilu fii kulli jiilin abaaiilu yudaanu biha fahal tafarada yowma bilhudaa jiilu wuxuu ku leeyahay diin iyo kufri iyo waxbaa la soo sheegay oo waa warar la sheeg sheega buuhi kuwaas furqaanoo islaamka ah baa caddeeyey towraad baa kana injiil baa tana qarni kastoo joogtaba dadku baail iyo waxyaabaaan jirin oo sheeka baraleey ah oy diin ka dhigtaan baa jiraa ma qole iyagu keligoodu hanuunsanaabaa dadka ku jira buui alimaamu dahabi baa u jawaabay oo wuxuu yidhi نعم أبو القاسم الهدى وأمته فزادك الله ذلا يا دجاجيل دجاal yahow yar abulqaasim iyo ummadiisaa hanuunsa hanuunsan buu yidhi ilaahay dulli iyo waxaa tahay wax ka soo xun allah ku gaarsiiyo waxaa kaloo yidhaahdaan wuxuu yidhi